رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذر حديثك أبي ذر المتقدم ee noogu soo fii aakhiri baabi almujaahadati baabkii mujaahadada ee dadaalka xadiidkii ahaa ilaahay inuu yidhi addoommadayda dulmi waanka nafteeda dulmi waan ka xaaraantinimeeyey dhexdiinnana xaaraan baa ka dhigay falaa tadaalamuu waa xadiiskii mutaqadimka ahaa ee noogu soo hormaray baabka wa can jaabir radia allaahu canhu ana rasuula allah rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ittaqu dulma war dulmiga ka gabada dulmiga ka cabsada war dulmi ha samaynina fa ina adulma dulmigu dulumaatun waa mugdiyaalo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waa mugdiyaalo wattaqu shuxa bakhiilnimadana ka baqa oo iska ilaaliyo ka dhowrsada fa ina ashuxa bakhiilnimadu ahlaka man kaan waxay halaagtay dadkii qablakum adinka idinka horeeyey xamalahum waxayna ku xambaartay calaa an safakuu inay qubaan oo ay daadiyaan dimaa'ahum dhiigagooda wastaxalluu ayna banaystaanay xalaalaystaan maxaarimahum wixii qof kasta qofka kale ka xaaraam ahaa bakhiilnimadu in laysdilo xoolo layska qaatay keentaaye bakhiilnimada iska ilaaliya war baqiilnimada ka digtoonaada war baqiilnimada iska jira saasuu markaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ee ana rasuul allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi latu'addunna waad u gudaysaan oo waad u gudanaysaan alxuquuqa xuquuqyaalka ilaa ahliha eheladii lahaa eheladooda ayaad u gudaysaan oo aad siinaysaan buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam la latu'addunna bih waa loo gudayaa xuquuqaha eheladoodii baa loo gudayaayo qof kasta xaqiisaa la siin maalinta qiyaamo oo waa loo kala aarayaa dadka xataa yuqaada ilaa looga qisaaso oo looga aara lishaati aljaljaa'i lishaati ridi aljalxa ee ahayd tii geeska qalloocnayd ridii jalxada markaa ahayd ee geeska la-ayd macnaha hirtidii ay ku hirtisay min ashaati alqranaa'i rida geeska fiiqan markaa lahayd rigees laaban iyo mid geeskeedu fiiqan yahay uu taagan yahay labadii ri ee is-hirtisay macnaha tii aan geeska lahayn hirtidii ay ku dhufatay tii geeska lahayd ayaa markaa looga qisaasayaa waa looga aarayaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xataa yuqaada ilaa looga qisaasoo looga aara aljalxaa'i midda geeska qalloocan aan geeska lahayn min ashaati alqaramaa'i midda geeska fiiqan leh hertiday markaa ku hertiday rawaahu muslim wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay nataxaddafu kuwa ka sheekaysta can xajati alwadaac xajat alwadaac xaggiisa alla xajat alwadaac muxuu yahay xajat alwadaac maxaa loola jeedaa xaajatulwadaac waxyaabo fara badan oo noocaas ah ayaannu ka sheekaysanaynay waannebi nebigana sala allahu calayhi wasalam bayna adhurinaa dhexdeenna uu markaa yahay rasuulkana uu markaa nagu dhex sugan yahay walaa nadarii na garanaynin maa xajatulwadaaci xajatulwadaac wuxuu yahay xajatulwadaac wuxuu yahay anagoonan aqoonin ayaana xajatulwadaac ka sheekaysanaynay sidaa darteed ayaa xajatulwadaac wuxuu yahaynaana garanayn nebigana nagu dhex jiray xataa intii xamida allah ilaahay uu mahdiyey rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam oo wa uu ammaanay wuxuu ilaahay ehel ku ahaa uma ka bacdi dakara wuxuu xusay nebiga uu ka sheekeeyey almasiixa addajaal masiixii been badanaha ahaa masiixya cawarka ahaa eh, eh, ayuu nooga sheekeeyey faadna wuxuu ku xeel dheeraaday fii dikrihi xuskiisa ka sheekayntiisa ayuu aad ugu xeel dheeraaday wa qaala wuxuu yidhi maa bacata allaahu ilaahay ma soo dirin min nebiyin nebi ma soo dirin ilaa hadduu soo dirana andarana wuxuu oga digahayay dajaalka ummatahu ummaddiisa andarahu nuuxu nuux baa digay oo ummaddiisa uga digay io wannabiyuuna nebiyaashii min bacdihi nuux ka dambeeyey wa innahu sha'niye in yakhruj hadduu ku soo baxo dajaal fiikum dhexdiina famaa khafiya calaykum kama qarsoona xaggiina min sha'nihi dushiisa dushiina kama qarsoona xaaladiisa falaysa yakhfaa mid qarsoon ma ahoo ma qarsoonaanayo calaykum dushiina oo waad garanaysaan ninkaa inuu dajaal yahay ilaahnimu sheegana inuusan ilaah ahayn waad ogaanaysaan buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam waayo inna rabbakum rabbigiin laysa biacwar acwar ma ahoo mid ilac ma aha rabbi wa innahu asagu waa dajaale acwaru waa weershi oo wuxuu la'yahay cayna alyumnaa isha midigta ah ayuu la'yahay kaana waxaad moodaa ama ka'anna caynahu ishiisu cinabatan taafiya waxaad mooddaa canab taafiya markaa ah canab inta saa loo tuujiyey oo kale ayd markaa mooddaa bannaanka u soo baxsan alaa hooyaay ina allaaha ilaahay xarama wuxuu ka xaaraantinimeeyey calaykum korkiinna dimaa'akum dhiigagiinu ha isdilina wa amwaalakum maalalkiinu ha isdhicina waxaasoo dhan ilaahay dushiina wuu ka xaaraantinimeeyey ka xurmati yowmikum maalintiinan xurmadeeda oo kale haadaa ee tan ah wa fii baladikum baladkiina haadaa ee kan ah fii shahrikum bishiina haada ee midaan ah sida ay xaaraam idinkaga tahay dhexdiina yaa laydinkaga xaaraantinmay dhiigagiina iyo maalkiina alaa hal balaqtu ma idin soo gaarsiiyeen alaa hooya hal balaqtu ma idiin soo gaarsiiyey xaqii iyo wacdigii iyo waamadii qaaluu waxay dhaheen nacam haa qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma ashhad ilaahu markhaati iiga noqo ilaahow shaahid iiga noqo alaaan saddex jeer weylakum ow wayxakum waa shaku raawiye halaagiiniyo ama liibaantiiney unduruu war ka fiirsada ka fiirsada arrimaha oo ka eegoo fiiriya laa tarjicu ha u noqonina bacdii ani gadaashay ku faaran gaalnimo oo yadribu uu garaacu dhufto bacdukum qaarkiin riqaaba bacdi qaaraha kale qoorta uu ka gooyaa dhici doontee gadaashay gaalnimo ha u noqonina rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey waruwiya muslimna bacdahu qayb ka mida ayuu xadiis ku wariyey sidaa darteed ayaa xadiidku waxa uu tilmaamayaa dulmigu inuu mamnuuc yahay inaan isdulminana markaa ay xaaraan tahay wa can caaishata radi allahu canha ana rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man dalama qofkii dulmiya man dalama qofkii ku xadgudbo oo dulmiya qiida shibrin hal taaka wax la eg qeydku waa qadar wax haltaa ka la mid ah oo min alardi dhulka qofkii dulmiye dulmi ku qaata duwiqahu waxaa loogu duubaa qoorta min sabci ardiina toddobada arlood toddobada dhul ayaan qoorta looga duubayaa muttafaqun calayhi toddobada dhul ayaa qoorta looga duubaa oo halkii taaka uu dhacay ee uu dadka ka xoogay inta hoos loo sii fiiriyo ilaa toddobada dhul oo taakataaka ah yaa qoorta loogu duubaya qola saasay ku fasireen qole waxay dhaheen maya waa dhulka dhan baa dusha laga saara soo dhul leema rabin hoobaa la leeyahay qoortaa looga saarayaa asoo dhulka dhan xambaarsan buu aqiro imaanayaa kolkaasaa la xisaabayaa wixii u soo baxo ama janno ama naar muttafaqun calayh wa can abi muusa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ina allaha ilaahay la yumlii waa u kortaa lildaalimi daalimka war dadka dulmiga ku jira ee dadka dhaca ee dadka dhibaateeya ee dadka dulmiya haddana caafimaadka iyo owlaadda wax walba haystow ha u malaynina in ilaa raalli idinkaga yahay yaysan idinla ahaanin ina allaha ilaahay la yumlii waa u kaadiyaa oo waa u kortaa oo waa u sugaa lildaalimi qofka daalimka ah fa idaa akhadahu markuu qabtana lam yuflithu kama baxsadoo ma fakanaayo ma fakanaayo cabaadkiisii qayladiisaa yeeraysa ka bacdi qara'a rasuulku wuxuu akhriyey wakadaalika saasay ahaatay akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa idaa akhada alquraa qaryo markuu qabto wahiya daalimatun ayaduna ay daalimad tahay min dulmi fa shay ina akhdahu qabashadiisu aliimun waa mid xanuun badan shadiidun wa aliimun waa mid laxow iyo xanuun badan shadiidun oo adag haddana dulmigaana loogaga digayaa weli muttafaqun calayhi wa can mucaadi bni jabalin radia allaahu canhu qaal mucaad wuxuu yidhi bacafanii rasuulu ullah rasuulkii allah diray sala allahu calayhi wasalam faqaala markuu i dirahayna wuxuu ii yidhi innaka adiga mucaado innaka ta'tii waxaad u tegaysaa qowman qowm oo min ahli alkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah ee fadcuhum ugu yeer marka ugu horaysaba ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah shahaado iyo qiritaan ay qiraan ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayey inuusan jirin muxamedna uu rasuulkii ilaahay yahay waxa ugu horeeya ee aad ka dhaadhicinayso ee aad u sheegayso tawxiidka ha noqdo dacwo la guto waxa ugu horeeya safka hore kaga jira waa tawxiidka qofku inuu ilaahay barto qofku inuusan ilaahay u shariig yeelin in laysku xiro ilaahay iyo addoonkiisa kadibna acmaalaha kale loo gudbo shirki baad ku jirtaa sadaqa diibaysaa wax anfici mayso shirki baad ku jirtaa waa tukanaysaa wax anfici maayo marka hore wasaqdan iyo shirkigan iyo waxaan adgudubka ah iyo rijsigaa ka fogow daro ilaahay mooye inuusan alle kala jirin faclam annahu laa ilaaha ila allah kadib wastakfirii lidanbik saa darteed u sheeg waxa ugu horeeya ha noqdo towxiidka oo u sheeg in ilaahay mooye alla kala jirin annaan rasuulkii alla ahay fa inhum haddii ay ayagu ataacuu kaa ateecaanay kaa yeelaan lidaalika arrintaa faclimhum u sheeg oo bar ana allaaha ilaahi qad iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin walayl habeen iyo maalin walba dhexdooda fii kulli yowmin walayla fa inhum haddii ay ayagu ataacuu kaa ateecaanay kaa yeelaan lidaalika arrintaa oy salaadii qaataan faaclimhum ama fa aclimhum bar oo u sheeg oo waxaad ogaysiisaa anna allaaha ilaahay qad iftarada inuu ku farad yeelay calayhim korkooda sadaqatan sako sadaqo oo tu'khadu laga qaadaayo min akhniyaa'ihim taajiradooda kuwooda hodanka ahee xoolo qabeenkaa laga qaadaya xaggee la siinaya yaase guryo ku dhisanaya ma jirto faturaddu calaa fuqaraa'ihim danyartoodan baa lagu celinayaa faqiiriintooda keliyaa la siinayaa oo kuwooda taajirada ah inta laga qaado ayaa fuqaradooda markaa la siinayaa ayagaa markaa laysku dheelitirayaa fa inhum haddii ay ayagu ataacuu ku ateecaan oo ay kaa yeelaan lidaalika arrintaa oo ay ku dhahan sakadii waan dhiibaynaa oo ay kaa oggolaadaan fa iyaaka iska ilaali waxaan kaaga digayaa adi iyo wa karaa'ima amwaalihim maalkooda kan u sarreeya geela kan ugu jira ha ka bixine baarqabka ah lo'da tan ugu caydanee ugu sarraysee nuuraysa ha ka qaadin waxaan kaaga digayaa mucaadow ood iska ilaalinaysaa maalkooda kan ugu kariimsan haddii kan ugu sarreeya lagaa dhaafay tacbaanka dhimo raba ha dhiibin adigana oo wax oo aad naftaada u nacdoo tacbaan ahoo aad islahayd ma biraysaa oo midida ma gaarsiisaa caawa inaad dhiibta ma aha waa in dhexdhexaadka markaa lagu socdaa khayru umuur waa kuwa awsadkee ugu dhexdhexaysan wa karaa'ima amwaalihim wattaqi ka cabso oo ka gabba mucaadow dacwata almadluumi qofka la dulmiye habaarkiisa qof madluum ah oo la dulmiye habaarkiisa ka baq oo iska ilaali macnaha haba dulminin qofnaa loola jeedaa fa innahu maxaa yeelay asaga laysa ma ahaanin baynaha beynkeeda waa habaarkii iyo wa bayna allaahi ilaahay baynkiisa xijaaba wax xijaab ah uma dhaxeeya subxaanahu wa tacaala qofka madluumkaa ee la dulmiyey ilaahay waa u gargaarayaa walow kaafir ha ahaaba haddii la doono gaalnimadiisa ilaahay baa u qabsanaya inaad dulmisaa kaa mamnuuca inaad dulmi gaarsiisaa laguugu talagelin ilaahay wuxuu odhanayaa baa la yidhi qofka madluumkaa ah, rabbiyow hadduu dhaho addoonkaygiyo waan kuu gargaarayaa walow bacda xiin wakhtiba ha ka soo wareegtee in yar isuga wax yarba wakhtiba ha ka soo wareegtee waan kuu gargaari buu ilahi odhanaya subxaana wa tacaala dulmigu ma wanaagsana qof habaartamayoo madluum ah iska ilaali qof ha dulminin aman yujiibu almudara ida dacaah wayakshifu asuu wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahun maca allah aman yujiibu almudar waryaa ka ajiiba qofka la dulmiyey la tabardaraystay la dulmiyey iidaa dacaah markuu toogto ilaahayow markuu yidhaahdo wayajcalukum khulafaaءa alard idinka yaa idinka dhiga kuwa arlada khaliif ku ah a ilaahun maca allah ma ilaahya alla kale micigiisa ahaaday laa wallaahi ma allah alla kale micigiisa ahaaday waa ma jirto saa darteed dulmigan aan iska ilaalino dadkana yaanan dulminin waayo dulmigu aad buu u qaab daran yahay waana xun yahay wax fiicanna markaa ma aha wa can abi xumayd cabdiraxmaan ibni sacad asaacidiy wabiاllaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam